bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo lixdanaadad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala man ursila bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kulli wkafaa billahi shahiida ama bacd waxaynu soo aragnay khanaa'imkii xunayn iyo siduu u kala hagaajiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu safeeyey markaa maka iyo hareeraheedii oo dhan sharkii cadowga laga aamin noqday beytka ilaahay cumru ku salaamay cumrana uu ku sagootayayaa kadibna waa babaxaya cumrat jiciraana meesha jicraano la yidhaahdo cumradeed uu ka soo cumraysta nebigu eryadaa makiya udhexaysa daaif uma ina arasuula sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed ictamara wuu soo cumray fa axrama min aljicraana meesha jicraano la yidhaahdo ka soo xidhay wa dakala makata bilaylin maka habeen buu soo maray fadaafa wastalama alxajara intuu dawaafay buu dhagaxana salaamay oo dee salaanta dhagaxu waxay ka mid tahay uun dawaafkii bay la socotaa uma rajaca min laylatihi habeenkiisiiba u noqday ilaa cumradu waa wax iska kooban markaa intuu nebigu dawaafu sacyigii sameeyey xirtay exraamkiina uu kasii horreeyey arkaanteedu waa afartaasay ahaayeen waanba baxaya wa kaanat iqaamatuhu biljicraama meesha jicraamo la yidhahdana wuxuu ku nagaa alaaata cashara layla saddex iyo toban habeen uma amara calayhi salaatu wasalaam biraxiil asxaabta wuxuu faray inay rartaan raxiilku waa geedi waa guraynaa buri de kole hadday dhulkii ilaahay safaynay kufaartiiya waxay caabudayeene qoryihiina ka buufinay dee waan dhaqaajinayna xaruntii madiine inuu noqon fasaara aljeyshu aaminan mudma'inan markaa jeeshkiibaa wuxuu noqday mid degan fasaara aljeish colkii wuu socday faraha badnaa aaminan isagoo xasiloon nabadgelyo qaba mudma'inan oo degan oon cadow ka cabsanayn markuu soo galayo siduu u xataa dakhala almadiinata madiinuu markaa nebigu ku noqday lihalaatin baqiina min dilxija iyadoo saddex cisho ka hadhee dilxija markaa ramadaan iyo shawaal iyo dilqicda saddexdaa bilood buu ku hagaajiyey eryada saddex bilooda waxla ah, rasuulku qoladii markaa uu ka yimi reer daaif ee xaggaa shishe uu kaga yimidna sanadii sagaalaad iyo meelaha ah ayaa ay soo hagaageen oo ay markay arkeen inaan wixii ay wadwadi jireen dib usoo noqonayn ayay iska toobad keeneen waqaswatu xunayn dagaalkan xunayn hiyo alatii faraqa allahu waa tii ilaahay uu kukaxe ku kala eriyey bihaa bisababihaa jumuuca alshirk gaaladii suruursatay iyo ururkii kaafir oo dhan tabiciisi iyo ururkiisi xunayn ayaa uga dhigtay ku quuso halkaasaa helifaal loogu qaado waadaala dawlatahu azaaxa dawlatah waxa uu ilaahay ku kala kaxeeyey dawladdii kufriga adaala waa wareejiyey dawlatahu dawladdii kufriga ilaahay meeshu ka tuuray wa afqada waxa uu icdaam ku sameeyey afqada wuxuu tirtiray saraata ahli ehelkii shirkiga kuwii u qanisanaa ee u maalqabeensanaa u mudnaa asaraah kuwii ladnaa ayaa iyagana la kala tuuray fa ina hawaasin qabiiladii reer hawaasin la odhan jiray ugu xooga badnayd lam tatruk waraaha xaggeeda dambe kagama iman ninba markay soo duulaysay rajulan ninnaba ninba kamay tegin tumakinuhu alxarb ay dagaal u haysato nin ay dagaal makamin karto oo ay gelin karto dagaal kama imanin ilaa taaqatu way soo kaxaysa nin kasta oo gaashaan qaad ahaa dagaal geli karayay maalintay soo duulayeen xunayn ayay yidhaahdeen soanbabax marka ciddaba kama iman dad iyo duunyo iyo rag way soo wada kaxeeyeen waa la wada qabtay walam tatruk lahaa kama imanin baciiran walaa shaatan neef geelah iyo neef adhi ah ilaa jaaءat bihi macaha way keentay oo dunyadiina way soo duubeen oo dunyo qaxday oo firdhatay oo fakatayba ma jirtaba waa kan ilaahay soo wada xerogeliyey araada allahu iczaaz alislaam ilaahay inuu islaamka ciseeyuu dooray wuxuu ku cisaynayaa ilaahay bikhudlaani acdaa'ih cadowgiisiida ayaa khudlaan ku dhacay khudlaanku waa dulliga ah, dulli baa ku dhacay cadow cadowgaa ilaahay uu dulleeyey islaamka siduu ku ciseeyey waxa weeye cadowgii baa dullooba waa laba quwadood oo iska hor jeedo hadday midi dulli uu ku dhaco oo cadowga uu dulli ku dhaco iyo did cidda islaamka didkaa dee islaamkii baa cisoobaya ah, muslimiinta haddii dulli ku dhacana dee cadowgii baa cisoobaya wa akhdi amwaalihim xoolahoodii oo la qaaday ayaa ilahay ku ciseeyey cadowgiina wuu dulloobay xoolahoodiina waa la qaaday labadaba cisiba waaya muslimiinta fankasarat waxa jabtay jiddat lmushrikiin xiddat lmushrikiin mushrikiinta xiddadoodii xidadu waa waa tamartoodii wey iyo quwadoodii waaya walam yabqa fiihim kuma harinba man yumaanicu aw yudaafic cid ismancii karta ama isdifaaci karta cid difaac geli kartaaba kumay harinba ilaahay baa kala tuuray walidaalika yumkinunaa sidaa darteed waxaa inoo suuragala an naquula inaynu idhaahno aynu go-aan ku sheegnaba ina inkisaara hawaasin qabiiladii reer hawaasin markay jabtay xunayn ku jabeen kaana khaatimatan gebagabay taasi u ahayd lixuruubi alcarab dagaaladii carbeed taasaa soo gebagabaysa waynu odhan karnaa waayo wixii yaryara xaalxaal buu ahaa falam yabqa fiihim mabay harin carab ilaa fi'aatun qaliilatun koox yarunbaa hadhay kooxo yaryaroo meelaha kusii oo yaro adaygoy waa la heli karay kuwaasoo yasuuquhum udayshu ilaa shahri silaax nacasnimadu ay usoo kaxaysa inay hubka la soo baxaan yasuuquhum waxaa dabada ka soo kaxeeyey adayshu fudayd ilaa shahri silaax inay hubka la soo baxaan marka dayshku waa fudaydka nin weynimo la-aanta wey shahriguna waxa weeye marka seefta galka laga saaro marka nacasidaa ku kalifta iyo qiimayn daro inay hubka la soo cararaan intay seefta la soo baxaan taasaa waxaa ku yaro kaliftay xoogaa qiimayn daraa uma lam yalbasuu may nagaaninba an yaqmidu suyuuf inay haddana seefta galka dib ugu ceshadeen xiinamaa tadharu lahum markay u muuqatay quwatu lxaqi awooddii xaqa assaabicatu ee xoogga badnayd kolkii hore seefta gal ka soo saareen meela soo baxeen dabeedna kolkay arkeen xaqu inuu midaan la waajihi karayn ayay seeftoodii dib ugu ceshadeen galka midh midh noocaas oo iska fi-aad qaliila oo fudayd soo yaro qaaday oo markay arkeen awoodda hortaagana candhuuftooda dib u liqay midh midh noocaasihi wuu jiray laakiin carabi way daysay nebiga calayhi salaatu wasalaam waddaday ka baydheen sariya marka ummadihii kalea loo kacay iyo dhinacyada kale in la safeeyo waa kooxu watay qays ibnu sacd oo loo diray nimanka sudaal la yidhaahdo reer yamaneed walamaa rajaca calayhi salaatu wasalaam ila almadiina kolkuu nebigu madiine tegay haddaba arsala qaysa bna sacd ninkii qays ibnu sacad la odhan jiray wuu diray ilaa fii arbaci miatin afar boqol oo ciidana isagoo watuu madiine ka diray liyadcuwa sudaan qolada sudan la yidhaahdo si uu ugu yeedho ilalislaami si uu ugu yeedho sudaanna maxay ahaayeen qabiilatun taskunu lyaman qolyihii reer yamaneed qolo kamidoo weli islaamin ayuu yihi olaba afartaa boqol kaxayso islaamka u bandhigo waa dadkii ilaahay uu xoroobo oo shirkigiibuu ka xoroobay iyo lcibaad addoomihiisa doonsanaye ilaahay soo adeeca oo islaama sidaa ku dheh hadday diidaanna da iska celi fajaaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxa u yimi rajulu minhum ninka kamida ah reer sudaa ayaa warkii maqlay inuu nabigu col soo wado dabeedna faraskiisiibuu soo leetay soo fuulay dhag madiinuu soo galay waxaa la odhan jiray ziyaad ibn lxars waa saxaabiyun macruufu nazala misr masr buu degay berigii dambe faqaala yaa rasuul allah ninkii intuu xaggii ka yimi yeman baa wuxuu yihi nebi allow innii ji'tuka waafidan caman waraa waan kuu imi anigoo waafidahoo ka socda dadka iga dambeeya waxaan usoo degdegay intaan laydin weerarin ama qalad la fahmin ama mushkiladi aanay dhicin baan soo degdegaye wafdi baan ka ahay ummaddii iga dambaysa fardu diljeysha colkan jooji colkan ad iminka xagga iyagii u yaman iyo reerka yagii iska jooji wa ana laka biqowmi ana qoladaydii baan kuu keeni kol haddii islaamnimo un la doonayo anaa ku filane kharashkiiyo tamarta iska joojiyo colka baxaya anaa ku filan faamara calayhi salaatu wasalaam birabbi ljeish colka hala joojiyay buu nabigu yii waayo dee waxaa la doonaya un marka horeba dadka in la gaadhsiiyo risaalada iyo islaamka tiina mar hadduu dee ninkii madaxdooda ahaa iyo ehelkii eh, ciddii suuragal ahaa ee xil qaadeen waa dhan ballantiibuu sidii u fuliyao wufuudu sudan qabiiladii reer yamaneed ee ceko nabigu ka joojiyey reer sudaa wafdigay ku yimaadeen weeye kana sanadii sideedaad aakhirkeeda wakharaja ilaa qowmihi ninku qoladiisiibuu u tegey aynu ku sheegayna magaciisa ziyaad xars faqadima bikhamsata cashara rajula minhum shan iyo toban ka mida qabiiladii yamaneed ayuu keenay fanazaluu duyuufan iyagoo marti aday ku degeen calaa sacdi bni cubaada asxaabigii madaxda ansaareed ka mid ahaa sacd bnu cubaada salaadiinta ka mid ahaa oo dabcan ay isgaranayaan ayaa martigeliyey uma baayacuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cala alislaam islaamkii ayay ku nabiga ku gacan qaadeen wa qaaluu waxay idhahdeen shan iyo tobankoodani naxnu laka annagaa kaaga filan calaa man waraana cidda naga dambaysa min qawmina tolkayo tolkayo waxa laba wixii shan iyo tobankayo in ka dambeeya annagaa matalayne ku talagal walamaa rajacuu kolkay yeman ku noqdeen fasha fiihim lislaam islaamkiibaa ku faafay waqadima calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabigana waxa u yimi minhum qoladii reer sudaa miatun boqol nin baa u yimi fii xajati alwadaac sanadii tobnaad yaman waxaa ka soo xajay boqol qof oo macnaha qabiiladanuna markaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee waa kii lahaa yaman baa idiin timi waxa weeye ariqaau lquluub waa niman quluubtoodu dabacsan tahay aliimaanu yamani walxikmatu yamaniya iimaanki iyo xikmaduba waa yaman waa kii ku farxay rasuulku sala allahu alay wasalam iyagoo wufuud badana ayay kolba qabiila iska daba imanaysa afwaajan waa uu qur-aanku ku tilmaamayo wey marka waxaad halkaa ka arkaysaa rasuulku sala allahu alay wasalam uma darnayn dadka xoolahooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo beerahooda iyo waxaas isaga shaqadiisa ma ahayn waxa shaqadiisa ah inay dadkani addoommo ilaahay noqdaan ilaahay ogolaadaan mid la laydhaadaa daasad u garaaco dadka firdhiyey shugux shugux buu shaydaanku u tumay oo dadka wuu didiyey ilaahay buu ka didiyey marka hadday ilaahay usoo noqdaan ay yidhahdaan allow ku ogoli ergadaad soo dirtee rasuulkana aqbal leh hadday yidhaahdaan way dhanta halkooday ku tirsan yihin kii madaxaa ah, madaxbu iska noqon kii maal haystee wuu iska haysan wakaas taasi waa qoladaas say ku islaameen reer yamaneed ilan januubkii baad usoo kacday sariya koox kale oo iyagana la yidhaahdo sariyatu cuyayn cuyaynatu bnu xis ilaa bani tamiim cuyayna dee waad garanaysa oo raggii maaragtay maalmaha maka islaamay isla markaana uma arsala calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu diray bashiir ibnu sufyaan alcadawi ayuu diray ilaa bani kacb ibni khusaaca qoladaasuu diray waayahay liakhdi sadaqaati amwaalihim wuxuu yihi orado bashiirow nimankaa reer khusaaca u tagoo sekadii ka soo ah oo dee dad muslimiina way hana saka ku waajibtee reer khusaacana waad garanaysaa taariikhday soo lahaayeen iyo rasuulkaba fadxu maka ka hor bay taageerayaal u ahaayeen bal sadaqada ka soo famanacahum banu tamiim qabiilada reer banu tamiim baa manciyey sekadii oo diiday oo hor joogsaday almujaawiruuna lahum ee qoladan reer khusaaco jaarka la ahaabaa maxay diideen min adaa'i maa furiba calayhim wixii lagu faral yeelay inay bixiyaan kuwa waxa laga doonaya inay sekadu faral ku tahay waa reer khusaaca kuwa bashiir loo dirayna waa iyaga ee la maalkiiyo sekadii kasoo ururi qolo kalun baaba ka dhex toosto jidgooyn u gasho reer bani tamiim la idhaa oo yidha waxba laga qaadi maayo kuwa maxamed baa ku xooleynaysaan miya iska noqo min adaai maa furida calayhim wixii lagu faral yeelay inay nimankani bixiyaan bay udiideen inay iyagu wax bixiyaan iska dah kuwanay udiidayn falamaa calima bidalika rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kol kolkuu nebigu ogaaday jidgooyn baa loo fadhiyaa sadaqadii qaar baa isbaaro dhigtay baa lagu yidhi o oh, sakadii reerku saaco laga soo qaadi lahaa halkaasaa dee bahal baa loo dhigtay waa cadhooday nebigu arsala ilayhim cuyaynata bna xisn ninkii cuyayne la odhan jiray ayaa uu diray oo de iminka mujaahid oo markii hore kufrigii iyo ehelkiisu horkacayay islaamka iyo wuxuu horkacaya colaalkiisa ilaan qofkan wanaagsan ee awoodda lihi marka xaqa uu usoo jeedsadana awooddiisu way badan waa qof bisiloo u baahan un giraantiisan leexatay in lasoo toosiyo marka kolka dariiqa lagu joojiyo ula qabsan ila tija wuxuu iska leeyahay khibradiisiiy khibradu sharka u isticmaalay inbu khayrka u isticmaalaya fii khamsiina farisan konton fardafuulahoo min alcaraabi reer miyiga ah fa jaaahum waxaarabahum intuu u yimi buu la dagaalamay nebigu wuxuu uhi cuyaynow dee rag kaxayso dee konton buu kaxaystay fardafuulahoo reer miyigii yaqaano eriyada ah dhulkana yaqaano faraskana yaqaano deedna waa kaa weeraray waakhada minhum wuxuu ka soo qabtay cuyeyne axada cashara rajula waxdaa wacishriina mraa waalaatiina sabiya koob iyo toban nin koob iyo labaatan dumara soddon ciyaala intaasoo maatiya ayuu aleenka isugu maray soo duubay rag maatidii laga soo qabsaday xiniiyi baa lasoo goostay waxba uma hadhin weligood dad ayga dhexdiisa ha meeraysteen watawajaha bilkul ila lmadiina wixii uu wadeen oo dhane maatidiiba wuxuu keenay madiina amara calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu amar ku bixiyey bijaclihim dadkaa in la dejiyo fii daari ramlata bint alxaarib halkaa hala dejiye buui macnaha hala maamuso oo hala ixtiraamo mar hadday maati yihiin ehelkoodii laga keenay bal inta iyagii rajo laga qabayo haddii kalena dee dad la qaybsaday adoomay noqon marka sariyada cuyeynat bnu xisnin baa watee bashiirkani dee wuu ka horeeye waa ninkii lasoo waabiyo haysa marka sariyada sariyatu cuyeynat bnu xusnin ilaa bani tamim reer banu tamim bay ku duulay cuyeynat bnu xusnin kadib markii ninka lasoo celiye sekada raadinaya ah. wufuudu tamim nimankii reer tamim la odhan jiray bal wafdigooda iyagana aan eegno reer tamim waa kuwan jidgoynta gale ciyaalka laga soo qabtay iyo waxaan ad arkaysa cuyeyne qoladanu soo qabtay maatidooda ayay ahaayeen dee kolkii maatidoodii la geeye madiina maxay samayn dee xaggay mari nin walba habartii iyo ciyaalkii ayaa masaafur ku qoran oo halkaa la keenay madiina waaya dee intuu qaar kale dhali lahaa ama uu raadsan lahaa inuu qaar kale dhalo inuu kuwan ka daba tagay noqoto waaya iyagoo iska wata kibirkoodii iyo reer reerbiyinimadoodii iyo dafdaflayntii iyo qafalmarjacnimadii wixii iyagoo watay markaa imanayaan markaa waxaa faataadhu ka baxaysa oo adiga arki doona fa jaa fi afarihim raadkoodii waxaa yimi wafdu tamiim nimankii reer tamiim baa wafdi soo dirtay waxay ka hadlayaan dadkan lahaystayaashiiyo wax laga soo qabtay wa fiihi raggan waxaa ku jira reer tamiima nebi maxamed u yimee maatida doonaya cudaarid ibnu xaajib ninka magacaa la idhaha wazabraqan ibnu bad wa camru bnu lhtam raggaasaa maraya meesha ragga magacyaashaa leh oo carab dhexdooda laga yaqaanay maraya noocii gabi jiray afmishaarintaa fasaaxadda iyo mahmahaha iyo waxaa wey fajalasuu way fadhiisteen madiine yantadiruuna arasuula nebigay sugayaan waar wafdi baanu nahaye maxamed baanu doonayne meeyo yar sugabaalay xaafadu ku jira intuu kasoo baxayo masaajkiiyo iyo meelaha agagaarkiisa fadhiisanaya falamaa aqdaca calayhim kolku ka yara hafsaamu hore ugu soo bixi waayey naado way qayliyeen min waraa'i alxujuraat xaafadaha dabadoodii xaafadihii nebigu ku jiray iyo aqaladiisa ayay dabadoodii kaga qayliyeen bisawtin jaafin cod qallafsan ninka baaqaya horseedka ah raaqiisii oo kale ku dhufteen ila nimankan reermiiga waxaa deqaylada dheer ugu wacan meel wuxuu joogaa in doora laysu jiro oo la codka kor loo baahan in la isgaadhsiiyo ama haddii uu markaa iska qaylqayliyo cod dheeraanta wuu ku nafisaya cidna ku dhibi maayo waxay yidhaahdeen yaa muxammed ukruj ilayna nufaakhirka faina madxanaa zaynu waina dammanaa shaynu halkaasi ka qayliyaan aqalka dabadiisii may sugin been waxay idhahdeen ow noo soo bax aan isu faano ammaanta yadu waa qurux eedda yaduna waa ibtilo aan ku ammaanna intaanaan ku eedaynba soo dhaqso golaabtan <laughs> macalin casimaa wey waaya ukhruj ilaynaa noo soo bax bayna mufaakhirka mufaakhara waxa weeyaan waa ficil inayn baa la dhaha ficlu inayn waa laba dhinac faakartuhu fafaakaranii faana abkuru waa faan waxaa la isugu faanayaana waxa weeyaan xoog iyo xoola iyo aftirsiime iyo waan ahaan jiray waa baynta ah waay inaga sii liiteen faina madxanaa ammaanta yadu bu ihi zaynun waa qurux ciddaanu ammaano quruxda waina dammanaa caydayaduna shaynun waa cambaar iyo ceeb weyn fool xumo war ciddaanu wax ka sheegnaa way ku lafjabtaa cidda aanu ammaanaana qurux bay ku heshaa nebigiiba waxa ula yimaadeen fakharaja ilayhim calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuu soo baxay waqad ta'addaa min siyaaxihim isagoo qayladoodii ku dhibaatooday qayladoodii maxamedoowdaa meesha ka baxay ayuu ku dhibaatooday wa fiihim ay fii sababihim kuwaa daraaddood baa nazala waxaa ku degay fii awaa'ili suurati alxujuraat suurat alxujuraat qeybteeda hore iyadoo ah waxa kusoo degay ina aladiina ilaa aakhir laayaad aayaadkaasaa kusoo degay suurat lxujuraat bilowgeedu sababtay kusoo degeen qoladaa reer banu tamiima berigii horena jidgoynta gashee nebiga iyo maalkii lasoo soo ururin lahaa sakada diiday markii dambe maatida laga qabtayna iminka soo huleelay qayladii wixii ay daba dhigeen ilaahay baa wuxuu uhi ina aladiina yuraaduuna kuwa nebi maxamedow kaaga yeedhaya min waraa'i lxujuraat baksinadaada dabadooda akaruhum laa yacqiluun intooda badane aqoon-yahan maaha walow annahum sabaruu hadday sugi lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa intaad usoo baxayso lakaana khayran lahum wayba u fiicnaan lahayd wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa naxariistoo dembiga dhaafo marka hadday toobad keena waa laga dhaafo marka adaabtii rasuulka lagula dhaqmi lahaa ayaabay suuraddu ka warramaysaaba ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulihi wاtaquu llaha in allaha samiicun caliim ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy ila akhir laayaat adaabta nebi maxamed lagula dhaqmay aladabu maca arasuuli sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay uu jideeyey nimanka daraaddood waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka salaaxa iyo diinta iyo wanaagga leh in la tixgeliyo maadaam isaguba ilaahay iyo rasuulkiisiiyo xaqa uu tixgeliyey wixii mudnaa kol hadduu hagaajiyo in isagana la hagaajiyo oo la xurmeeyo sidaasuu maaragtay dadka cibaadada iyo cilmiga iyo camalka caanka ku ah waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa codka dheeri inaanu arrin ahayn qaylqaylinta dadka qaarkood ay moodaan isxariifin ma wa waxay tusinaysaa waa arrin reermiyinimo wey arrin badownimo wey qofkuna uu isku dayayo nuqsaanta hayse inuu qaylo ku qabo dadkeenu fariidnimo ay u qaataan iyo qof maaragtay adkar aho kadaayaho qof nool waaya waqdud min sawtik ina ankara alaswaat la sawt lxamiir luqmaan ulxakiim inankiisuu dardaarmaya wuxuu leeya aabbo codka kala yaree ka loo baahan yun sheeg mawjadaha kala naaqus codka loogu necabiyo waa ka dameerka adaa marka qofku waliba kaa dhagaha isqabanaya shaydaanka la iska naarayo sidaasay tahay oo qofka waxaa afraad aynu ka faa'idaysanaynaa ama saddexaad aayadda jaaniska in laga faa'idaysto oo qofkaa mashquulsan oo aan kuu soo jeedin haddaad ku daldasho waxna waad mashquulisay muraad hagaagsanna gaari maysa markaa reer magaalnimada iyo ilbaxnimaday ka mid tahi qofku furaska iyo jaaniska inuu eegto iyo qofku waktiga aanu mashquulsanayn ee iminkaad hesheeyuu ku dhaafin iyo ku dugle arrin maaha wa kaana alwaqtu wakta duhri waktigani goor duhura bay ahayd meesha ay ka qaylqaylayeen nimankani faadana bilaalu waxaa aadaamay bilaal wadakala nabiyu sala allahu calayhi wasalam lisalaa nebi maxamedna salaadii duhur buu galay fatacallaquu bihi yaquuluuna nebigay ku dhegeen iyagoo leh fatacallaquu bihi tacalluqu waa maxay way ku dugleeyeen iyagoo odhanaya naxnu naasun min tamiimin ji'naa bishucaraa'ina wa khatiibina nushaacirka wa nufaakhirka fa qaala lahum calayhi asalaatu wasalaam maa bishicri bucitnaa walaa biar bilfakhaari umirna waxay idhaahdeen naxnu naasu min tamiim tamiimtaaba la weynba iyaga ummad kale iyo ilaahay iyo diinba reerkooda kala weyn qofku sideedaba marka uu dee meeshaa uu ku barbaaro ku dhasho intaa yaruun uu ku xidhan yahay ee indhaha iyo dhagaha midnaba aanu u furminba intiisanaaba wax dhan la-aba intaa ayay ugu dhan tahay marka nimankani waxay idhaha naasun min tamiim baa ah, qoladii tamiim laodhan jir nimankii asalka ahaa jinaa waanu nimi bishaacirinaa gabayaaga yagii baanu wadanaa iyo wa khaiibina codkarka yagi ninkii aftahanka raggii aftahanka ahaaye hadal cunka ahaa ee loo daayay hadalka nu shaacirka aan kula gabayno wa nu faakhirka aan kula faanno adiguna waxaad gabay hayse keen waxaad saan haysana keen inaad madaxtay baa lagu sheegay <laughs> waay fadkuru llaha kadikrikum aaba'akum aw ashadda dikraa qur-aanka markuu ilaahay la hadlaya xujaaji waxa uhi xujaaji carbeed haddaad tihiin marka halkaa isugu timaadaan mashcarulxaraam iyo eryaa lagu ducaysanayo ilaahay xusa ilaahay ammaana sidaa u ammaani jirteen isugu faani jirteen aabayaashiin iyo si ka badan ba markay halkaa isugu yimaadaan xajka ayaa mimber dheer baa loo dhigi jirayoo midibe markaasu wadhiisa ka ridan jiray wuu ka daadegaa haddana mid kalea la dhagaystaa haddana mid kalea la dhagaystaa markaasaa guddi xakama loo sameeya qaar baa laydhaa hebel baa koobkii sanadkan qaaday waxoodaba xajkoodaba waxaasu ahaa marka halkii aabayaashin ka xujir ka xusi jirteen waa la waa la bedele ilaahay xusadaa ilahay say say u fahmayaan baa ilahay wax ugu sheego wuxuu sidii aabbayaashii in uxusu jisteen si ka badan ilaahay u ammaana oo dikri ka dhiga arrinkiina dikrigii aabbayaasha waa la badal nimankan halkii bay ugu joogtaa waaya markaa nebigu wuxuu ihi naxariisiiyo nabadgelya guudkiisa haatee maa bishicri bucitna war annaga gabayna laguma soo dirin walaa bilfakhaari umirna nalamana farin faan waaba naloo diidayba intaasuu ku dhaafay intuu sidaa weegay iyagoo dee halkan fadhfadhiya oo waxaa sheegaya salaadii arrimahaaba uma jeedaane ayuu intaa ku riday uma sallaa waabuu iska tukadayba dulqaad badan baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dulqaad badan uma sallaa wuu tukaday wajtamaca xawlahu rijaalu lwafd waxaa ku soo ururay raggii wafdiga ahaa ma ka hadhayaan gurigii buu uga soo baxay masaajka hortiisii bay ku qabsadeen markuu tukada bay kusoo urureen yatafaakharuuna bimadxihim waxay ku faanayaan ammaantoodii iyo wamajdi aabaaihim iyo ammaantii aabbayaashood anuu kanaan ahay aabbaahayna kanu aha raggaa waaweyniintaasay la shir yimaadeen ee masaajidkii nabiga la yimaadeen iyagii baa isku jeestay way isku jeesteenoo mid baa doonay kuwan kale la socda inu xayaysiiyo in kasta isla rogtay waqad madaxa camru bnu ahtan ninkaasi wuxuu ammaanay camar la idhaahdaa azabraqani ibnu bas kanuu ammaanay nebigu doonaya inuu ka dhaadhiciyo xoogaa yar buu isku hagaajiyo ah kelimaad faqaala markaasaa wuxu uhi inahu lamuطaacun fii andiyati sayidun fii cashiirati inahu ninkani buu ihi maxamedow ninkan zabraqaan la idhaahdaa camar baa odhanaya mogta lamuطaacun fii andiyati fagaarayaasha waa nin laga dambeeyo marka fagaarayaasha naadiga la yimaado kaa ilahay uhi falyadcu naadiyahu sanadcu zamaniya naadigu naadigu dee wuxua meesha ay isugu yimaadaana lagu qahwaha lagu cabo timirta lagu cuno dabka lagu shito geela lagu laysku waraysto ee lagu waxaas waa naadigu halkaa mudaac fi andiyati waa naadin andiya waa jamci naadiga iyo naadiyaasha ninka waa laga dambeeya sayidun fii cashiirati tolkiisana madax buu ka yihi waa kaabaha reerkiisa la soco ninka zabraqaan la idhaha zabraqaankii baaba intii ku fillaan weydo faqaala zabraqaan zabraqaan baa wuxuu yihi intuu kii u jawaabay xasadanii yaa rasuula allahi lisharafi rasuul allahu sharafkan le daraaddii ayuu ii xaasiday oo waqad calima waana ogyahay yahay afdala mimaa qaala waxaan uu yihi wax ka badan b ayuu ogyahay inaan leeyahay oo ammaana waqad calima wuxuu ogaaday afdalo wax ka dheeraada mimaa qaala waxaanu iga sheegay muxuu iigu kordhin waaya igu ka yaa masaakiin afdala mimaa qaal ammaan labadan kelmadood ka badan inaan leeyahay ee muu daldalo marka boqoradan carabta ee aynu arkayno ee marka adiyo jeer ay yimaadaan fagaarayaasha iyo ama meelaha ay booqanayaane meeshii ay maraanba ammaanu lagu daldalayo waa isaga dhaqanay fa qaala camrun camarkii lagu qawaday ammaanta haddana dhanka kale u dhigay dabeedna wuxuu uhi innahu lazamilu lmuru'a dayiqu lcaal laiimu lkhaal intaasuu udhiibay <laughs> wuxuu hi dee kor hadduu diiday tii innahu isagu bui ninkan zabraqaan la idhaahdaa lazaminu lmuru'a xagga sharafta waa ka naafaysan yihin zaminka zaminku iyada waxa weeyaan musman hadii la idhaho qofka naafada ah muraaduna waa sharafta adigu ka naafaysan yahi buhi xagga sharafta bayiqu lcaal xeradiisuna waa cidhiidhi ninkani xero waasaco xoola u ka soo dad uga qalqalaba ma hayo laiimu lkhaal abtigiisuna waa dulli buuri <laughs> abtigiisa xun bay idhahaan soomaalidu abtiga way isku haayaan inaa ka abti wanaagsan iyo anaa ka afti wanaagsan dhaqanka carabtuna way lahaayeen layimu lkhaal abtigiina wuu xun yahay buuli isna ma wanaagsana aftigiina ma wanaagsana ninkii goortii dhaweyta ammaanay ayuu xaggaa ugu dhigay fa ru'ya alghadabu cadhadii baa laga arkay fii waji rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebiga wejigiisii baa cadho laga arkay nebigiio salaadii ka baxo asxaabtii hor fadhiday soo ururin waxaasay ku daldalaya nebiguibaa cadhooday wuxuuna u cadhooday likhtilaafi qawle camrin ninkan camar labadiisa hadala iskhilaafsan ninkan fadhi keliya kolna qofkan ammaanay kolna caayay shaksiyad ma leh odayna sheeganaya dad matelaya likhtilaafi qawley camr camar labadiisa qawle iskhilaafsan kolkuu dabeetana nebigu u cadhooday ayaa faqaala wuxuu ihi camarki yaa rasuul allahi laqad sadaqtu fi lula dee kelmadii hore hadda run baan ku sheegay wamaa kadabtu fi taaniyati markii labaadna been may ahayn iyana waay labaduba waa run bui raditu buui faqultu axsana maa calimtu raditu kolka ole raalli baa ninkan ka ahaayo waanu wada soconnay faqultu waxaan sheegay buui axsana maa calimtu dee wixii aan ku ogaa kii ugu roonaa baan sheegay bu waqadibtu markii dambean u cadhoobayna qultu waxaan sheegay aswa'a maa calimtu wixii aan ku ogaa kiisii xumaa marka intana maanta ana wuu leeyahy inta xunka xumaantana wuu leeyahay marka labada jeerba run baan sheegaya marka dee kolkii aan raalliga iska ahayna dhinacaa fiican baan ka istaaray kolkii iga cadhaysiiyana dhanka kale ayaan ka istaaro labadaba wuu leeyahy faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi inna min albayaani aftahanimada qaarkeed la sixran waxaa ka mida ah wax dadka lagu sixro maqaaladaa nebiga bukhaari baa way ku sugan sida ay ku timi waa nooca way kala wareejiyeen nebigii way wareeriyeen dabeedna wuxuu ihi dee run iyo been labaduba waa runbu qofkani dhamaysma wadaha daliishaasina wuu leeyahy taa horena wuu lahaa tan dambena wuu leeyahy inna min albayaani la sixr fasaaxadda qaarkeed waxaa kamida mid qofka kala wareejin karta sida sixirku dadka ukala wareejiyo intaa markay wadhoodaa riteen wixii ay dareemayeen ay neefsadeen naqaski inay iska sii daayeen iyo wixii lagu aan lagu caburinin uma aslama alqowm way wada islaameen markay arkeen dadkan khushuucsan iyo cibaadadan quruxda badan iyo dulqaadkan iyo diintan aloosan faradda nabiyu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu u celiyey calayhim asraahum dadkoodii laga soo qabtay ilaa xikmad bay ahayd maasidan laga hayo addoomano lagama dhiganoo lama qaybsan istraatiijiyad buu nebigu ka lahaayo in xaqa lagu soo daba nimankaa waa huuggii lasoo sulayay nimankaa fakaday hadday baxsadeen maasidoodii baa lasoo qabtay halkana lagu hayaa waa la karaameeyey markii ay booqdeenna ammaan bay sheegteen iyo in la ixtiraamay oo aan la xumaynin markaasay dabeedna islaameen kaxaysta buu hi asraahu maatidinina wataa wa axsana nebigu waxa uu wanaajiyey jaa-izatahum abaalmarintooda jaa-izado abaalmarinta waxaana looga jeedaa uun marsooryadii iyo martigelyadii sidii dhaqankii carbeed karamka iyo deeqda lagu yaqaanay ayuu geeloodii iyo canihii iyo ardaagii iyo sidii uu sooreeyey dhaqanku ahaa jaa-isada waa martigelyadii wa aqaamuu muddatan mudday meeshii iska sii joogeeno yatacalamuuna fiiha alqur'aan qur'aanka kariimkaabay barteen wa yatafaqahuuna fi ddiin diintiina way faa'idaysteen waxbaa ka fuqaya markaa dimbiishii jaahiliyada ayaa ka dabcay oo ka fuqday qur-aankiina wax ka barteen dhaqankii asxaabta ayay arkeen quruxda badaa ee wanaagsanaa namuudajiga ahaa tusaalaha ahaa wixii arkaan intii daruuriyaadka ahayd baa loo sheegaya arkaanu islaamki iyo arkaanuliimaanki iyo usuushii akhlaaqda iyo ummahaadkii akhlaaqda iyo xaqii bulshadu ka mudnayd iyo dee dhowr dhowr maalmood ayaa waxa uu ku siinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam casharo badan rag xulahoo fuqahaana wuu u qaybinaya dhowr maalmood dee waana niman luqadii carabiga garanaya markaasaa diintii nebi ibraahim wixii laga hayayna waa loo sii sugaya ee dhaqanka u ahaa wixii markaa xumaana ee jaahiliyadu ay soo kordhisayna waa laga jafaya nimanka halkaa ah ayaa iyagana ilaahay kaga xoreeyay shayaadiintii ay u xidhxidhnaayeen waay sariya sariyadani waxaa iyaguna ay u socdaan qolo war khaladi xaggooda uu kasoo yeelo qisadooda aynu arki doono waa qisada ay kusoo degeen aayaadka u horeeya suurat xujuraat eh, sidaynu arki doono uma intaa qisada xaggeeda hore aynu soo marnay kadib bacata calayhi asalaatu wasalaam alwaliida bna cuqbata bni abi mucayd weliid ibnu cuqba ninka la idhaahdo ayuu diray nebigu wuxuu u diray xagga iyo bariga ayuu u diray liakhdi sadaqaati bani musdariq qoladii reer bani musdariq ayuu yihi kasoo ururi sekada markaa seka lagu leeyahay sekada kasoo ururi qolo sekuu ka qaadayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dadka muslimiinta ah qolyaha aan muslimiinta ahayne gaalada ana jizya laga qaadaya iyo jibaaya maa laga soo ururinayo sidaasaa dakhligii dadka dib loogu celinaya iyo wadanka markaasuu maalkii badanayaa oo wax si khalada ah ubaxaya aanay jirin falamaa calimuu biquduumihi markii reer bani mustaliq ay ogaadeen biquduumihi inuu ninkaasi soo gelayo oo iyagii uu imanayo isagoo nebiga ka socda marka horena nabigay lasii ballameen calayhi salaatu wasalaam oo waxay idhaahdeen waktigaa cid noo soo dir sekadaanu sii ururinaynaa dabeedna iyadoo diyaara si aada looga qaado marka weliid buu u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo haddaba ay sii diyaar garoobeen ayuu u tegey markay ogaadeen inuu soo dhow yahay kharaja minhum cishruuna rajulan labaatan nin baa ayaa soo baxay iyagii mutaqalidiina iyaga oo ku jeeni qaaran silaaxahum hubkoodii seefahoodii iyo qalabkoodii bay ku jeeni qaaran yihiin waxay nimanka labaatanka ahay uga soo baxeen magaalada ixtifaalan biquduumihi waxay xaflad u dhigayaan ay u dabaal degayaanba soo gelidiisa wa macahum waxaana weheliya oo ay wadaan ibilu sadaqa geeli sakada ahaa marka halkaa waxaad ka arkaysaa waa niman usoo diyaar garoobay wixii u socdayna inay u dhiibaan isagiina hub iyo xas kusoo dhaweynayaa gadaaldeg arrinkoodu waa caynka waa niman diyaaro waxba qabya ka ahayn waxaan haddaba shakiga la yidhaahdaa waa musiibo godobta iyo shakigu waa waxyaabaha ummadaha kala dila waxaana iska dhacaysay waqtigii jaahiliyada shukuugtaasaa in fara badan dadku ku kala dhiman jiray ninkii bal haddaba shakiga ku dhacay ee uu nebigu soo diray isagoo waxba hubsanin falamaa nadarahum markii uu arkay bidhaantoodii dannahum wuxuu u maleeyey yuriiduuna xardahu inay doonayaanba inay isaga la dagaalamaan sababta uu taa ugu maleeyeyna waxa weeye godob jirtay oo ka dhexaysa isagiiyo reerkooda waa limaa kaana baynahu wa baynahum iyaga iyo isaga waxa ka dhexeeyey min alcadaawati cadaawad xaggeeda fi filjaahiliya waktigii jaahiliyada islaamka ka hor ayaa godobbaa ka dhexaysa iyo cadaawad isaga iyo qabiiladaah oo reerahooda ada islayn jiray markaa wuxuusi wallahi nimanka waa kuwan soo baxayo nin reer hebelahoo maanta ay cidlo ka heleen ayuunbay ku arkayaan hubkana ciday usoo qaateen waa adiga adigaaba lagu quusanayaaba bartaasu barnaamijkiiba ku joojiyeyo farajaca musrican ila almadiina madiinuu ku noqday isagoo aada u degdegaya oo dhababacaynaya waa ashkatoonayaa marka cabashana wuu gudbinayaa wa akhbara rasuula sala allahu calayhi wasalam nabigii wuxuu usheegay ana alqowma irtaduu wa manacuu zakaa qoladii irtaduu inay ridoobeen wa manacuu azakaata sakadiina ay diideen waxaanuu nabiga ula tegayaa waxa weeye fariinta odhanaysa nimankii islaamkiina way ka noqdeen sakadiina way diideen nimankii hore kuugu yimi islaamay ballan qaaday inay sakada bixinayaan labadiiba beeniye markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabigan been buu sheegayaa isma lahayn waxaana hore loo yidhi mahubsado iyo hanfada waa walaalo oo asalkeedaba qofku haddaanu waxba u hubsanin wax badan buu kharibaa nebigu calayhi salaatu wasalaam warkiisiibuu ka qaatay go-aanna wuu ku bineeyey iyadoo halkaa aynu ka qaadanayno rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabtiisa inaanu ka shakisanayn oo xataa shaksi keliya ayuu warka ka qaadan jiray sida ninkan oo kale waxa dhacaysa oo kale in qaarkood sida ibnu cumar oo kale bishii baan arkay uu yihi ramadaan markaasuu saama rasuulullaahi wa amara bisiyaami intuu nebigu soomay ayuu dadka kalena amray inay soomaan asxaabta qaarkoodba xataa lahaa codkooda un ku xisaabtama sida labadii mu-aadinkii hore iyo kii dambe marka halkaa waxaa laga fahmaya kalsooniduu nebigu ka qabay asxaabtiisa inay wada caadiliin ahaayeen ninkan laftiisana been umuu bareerina wuxuunba istusayo shaki baa ku dhacay fa arsala lahum khaalid bna alwaliid khaalid ibnu waliid oo col wata ayuu diray nebigu reer bani mustaliq buu u diray waxaanu dirayaa listigshaafi khabar warka inuu soo xaqiijiyo bal waata nimankii laga soo dayriye bal soo hubi buu hadday dagaal noqotona dee ku hinji oo weerar hadday dee arrinkoodu hagarsan yahayna dee kasoo qaad fa saara ilayhim fii caskari xaggoodii buu socday isagoo ciidankiisii wata khufyatan qarsoodi ciidanka wuu qarsaday waa dhaqaajiyay oo de hadday lugna baqe lugna dirir ayaa arinkiisu ahaa marka ciidanka wuu yaro qarsanayay iyagana waa u dhabogalay xataa idaa kaana binaadiin markii uu kambalkooda marayo waa duleedka ama kambalka eriyada reerku degan yahay meelaha ku dhoweey markuu halkaa marayo habeennimo tahay samica muadinahum yuadinu bisubxi waxa uu maqlay kii muadinka ahaayo salaadii subax u adaamaya halkaana waxaa laga faa'iideysanayaa qofku ama ummaddu haddii ay cibaadeysanayso in ay ku badbaadi karayso waxaanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii salaada subax wuxuu dhegeysan jiray marka uu qolo weerarayo adaanka haddii laga adaamana wuu nabadgelin jiray haddii meesha adaan laga waayana waa dagaal buu ku qaadi jiray fa ataahum khaalid baa u yimi falam yara minhum kubuu arag qoladii ilaa daacata nimantee waxa deecsan buu arkay oo aan dhibaataba xaggooda ka jirin oo niman warwarayaba aan ahaynba waaya farajaca wuu iska noqday u akhbara rasuula sala allahu calayhi wasalam nabigii wuu sheego wuxuu yidhi meeshii wax balaayi kama jiraan waaya fa arsala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu u diray lahum iyagii hayra alwaliid ibn cuqba ninkii waliid ibni cuqbihii markii hore kasoo noqday nin aan ahayn ayuu diray ilaa khaalid wuxuu ahaa qeyb garabka milatarigu ka socday iyo nabadgelyadu soo hubinayay markuu arkay meesha nabadgelyadeedu inay sugan tahay ayuu qoladii dhaqaalaha ayuu nin kala diray nebigu caleyhi salaatu wasalaam ilaa ummaddu takhasusaad inay kala yeelato ay qeybsanaato oo iyagoo hawlihii wadawada haddana lagu sii kala ogyahay waa fiican tahay marka nin kale u diray liakhdi sadaqaati si uu sakada usoo ururiyo qisadaasaa darigaa dhacday sanadii sideedaad akhirkeedii wa fi lwaliid ibni cuqba waliid ibni cuqba ninkaa aynu soo sheegnay cuqbatu bnu abi mucayd inankiisoo dee islaamay nazala waxaa kusoo degay qowl llahi tacaala aayaadka soo socda oo fii awaaili alxujuraat suurat lxujuraat bilowgeeda ku jira yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye muminiinta ahaayow in jaa'akum faasiq mid faasiqi eh hadduu idinla yimaado binaba-in war faasiqu waa markaa qofka aan de xaqiiqo sheegaynin wey fatabayanuu iska hubsada warkaa an tusiibuu lianlaa tusiibuu qowman si aydaan qolo ugu u waxyeelaynin bijahaalatin idinka oo war la-aan ku sugan fa dabeed waxaydin noqon doontaan calaa maa facaltum wixii aada samayseen naadimina kuwo ka murugooda iska hubsada dadka muminiinta ah qofaan looga qaateynahayn hadduu war idin sheego warka hubsada ha degdegina idinkoo aqoon darro ku sugan si aydaan waxaa samaysan uga murugoonin halkaasi arintaasi ay kusoo degtay aayadaasi ayadda haddaad dooneysa sababteedana qisada ah ayaa ku iftiimisa waktigaasaanay ahayd markaa waxa aynu ka faa'idaysanaynaa kale waxa la yidhaahdo akhbaartu iyo wararku ama macluumaadku markuu khaldan yahay go-aankuna wuu khaldanaan karaa saa daraadeed bu haddaanu nebigu hubin lahayn caleyhi salaatu wasalaam dee arrinku u adkaan lahaa tan kalena waa sariya waa koox kale oo sariyada horeynu soo sheegnayo waa colweynaha wixii aan ahayn waa koox sahan iyo dagaal labadaba u socota uma balaqa rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam haddana nebiga waxaa soo gaadhay mar walba nebiga warbaa soo gaadhay oo loo soo sheegayaa ilaa anteenooyinkiisa taagan ama siduu khabarkiiyo macluumaadka u ururinayo nin fadhiya un iskama ahayn oo sugaya intuu daadkuu soo gelaye macluumaad dheer buu lahaa akhbaartu aada sirdoonkiisa aada u badnaa sirdoonkiisuna kuma jahaysnayn gudaha ummadda debadda iyo ummadda shisheeyuhu ku jahaysnaa gaal buu isticmaalayay mararka qaarkood xagga macluumaadka ururintiisa mar wuxuu isticmaalaya dadka muslimiinta laakiin war sugan buu daydayayaa nebiga si ugu go-aan qaato uma balaqa rasuula allahi waxa soo gaaray nebiga war odhanaya ana ana jamcan min alxabasha koox xabashida kamid mid a ah, oo dee xaggan badda casiyo deganaa dhinacan yamanta ra-aahum waxa arkay ahlu jidda reer jidda arkay fii maraakibihim iyagoo nimankaasi doonyo fuushan xabashida ahy yuriiduuna aliqaalata calayha waxay doonayeen inay jiddo soo weeraraan nebigii baa war loo soo dirayoo warkiibaa madiine ugu yimi reer jidaa waxay leeyihiin xabashi doonyo fuushan baaba kambalka iyaga joogo oo inayna soo weeraraan fa arsala lahum nebigu wuxuu iyagii u diray calqamata bnu mujaziz fii halaathi miati saddex boqol oo asxaabi isagoo watuu i calqamo colkaa hogaamiyo baldoonyaha nimankaa la sheegaya dhab soosi oo ciidamadii badana waa leeyahy rasuulku sala allahu calay wasalam badiyo beriba waa laisu diyaariyey in laga dagaalamo waayo horaa la socdaa falamaa ra-w lmuslimiina kolkay xabashidii muslimiintii arkeen yuriiduunahum iyaga oo doonaya fadahaba xat wuu socday wuu socday markaas asxaabigii xataa wasala jidda jidduu gaadhay wanazala fi lmaraakib wuxuu fuulay doonyo reer jiddo doonyahoodii bui wabalkeena hala fuulo cadowga hala soo qabtay liyudrikahum si uu usoo qabto xabashida wa kaana alaxbaash xabashidu waxay ahaayeen mutaxasimiina fii jaziiratin hunaak waxay ku eh, ka dhigteen gabood iyo meel ay ku dhadacdaan oo ay isku ilaaliyaan jasiirad dhufays bay ka dhigteen jasiirad jasiirad ku taalla ereyadaa badda cas dhexdeeda halkaasa intay xaggan xabash xaggan dee kasoo duuleen wadankeena iyo eriyadan iyo dee baryaha iyagaa meelaha ku badbadnaayo oo dee boqortooyaa meesha jirte intay halkan ka tageen badda cas ka tallaadeen jiddo tul tageenba jasiiradaha ayay dhufays ka dhigteen falamaa ra-uu lmuslimiina markay muslimiinta halkaa ka arkeen yuriiduunahum iyo inay iyaga doonayaan oo waxay arkeen muslimiinta iyo doonyo soo saaran oo soo weeraraya harabuu way yaaceen walam yalqa almuslimuuna muslimiintiina lamay kulminba kaydan wax shirqoola kaydan wax dhibaato ah markiiba way kala eryeen cadowgiina waa baqdo u cararay wuxuu arkay ciidan badda ah inuu jiro farajaca rajaca calqamatu biman macah calqama soo noqday isaga oo wata dadkii asxaabta ahaa ee la socday cadowgii halkaa wakafa allaahu lmuminiina alqitaal ilaahay baa kaga filaaday cadowgii halkaa muminiinta halkaa marka arrinku saa u dhacay ayaa waxa uu sameeyey walamaa kaana biariiq kolkuu wadada kusoo soo marayo dee colkii wuu soo celiyey markuu wadada soo marayo xagga jiddo laga imanayo madiine loo socdo adina wuxuu fasaxay lisurcaani alqawmi qolyihii jaanta fududaa ee degdegayey ee jecla inay hore isaga hoydaan ayuu u fasaxay an yatacajaluu inay degdegaan colku waa laba qaybood oo qaybina waxa weeye rag cag fudud oo dababacaynaya qolyaha qaarkoodna waa qoob weyn qunya socodahoo inay iska soo hariyaan oo aayala iska soo socdaan bay jecelyihin marka qolyihii cagta fududaay warna fasax kolaadii obrethonki hawshii inoo dhamaatay ayuu yihi dhaqaajiya waamara calayhim cabdillaahi bni xudaafata sahmi asxaabigaasuu madax uga dhigay wuxuu war inta dhalinyaradii cagta fudud hogaami waxba yaan laysisugu waa laga yaaba habeenadan in lasii kala horeeyo oo qolyahana ay iska sii xaalxaalaan oo ay markaa guraado caamah iyo qaar khaasaba iskasii qabsadaan mar cabdilaahi intaa xudaafi intaa hogaami uli cabdillahi bn xudaafat sahni waaye wa kaana fiihi dacaada waxaanu ahaa nin ciyaar badan oo kaftan badan oo maaragtay xoogaa yaro maaweelo badan buu ninkan asxaabiga ahaa kolkii hadalkii la celceliyey mar sidaa yeela iyo meese arnay noqota iyo hadal bay ku yala celceliyeen colkii u madaxda ka ahay u hogaaminayay fa awqada lahum wuxuu u shiday iyagii fi dariiqi naaran jidkii lasii marayay buu dab weyn buu shiday waar soo ururiya buu ihi xaabo markii xaabadi ay soo ururiyeen buu dab ku qabtay kolkii ay dabkii ku qabtay inay holocday isu baxday wa qaala lahum wuxuu ku yidhi alastum ma'muuriina bidaacati sow ma ihidin kuwo la faray inay iga tala qaadataan xarsow madax idinma ihi oo amar kuma qabtaan inaad iga tala qaadataan qaaluu nacam haaba yidhah adaa madax noo ah tal iyo waa kaa qaadanayna arrinka isagoo la kastamayo ku dheeldheelayo bal caqliyadooda qiyaasaya ayaa wuxuu ihi cazamtu calaykum waxaan idinku adkeeyey ilaa maa tawaasabtum kubbooda fii haadihi naari dabkaa haddaa iga tala qaadanaysaan waxaan go-aan idinku soo saaray inaad dabkaa gashaan holcaye dabkii uu shiday buui kaa gala de haddaba haddaan taliyo yahayo amarkayga qaadanaysaan gala waaya meeshiibaa la yaabo la dhayga taagay fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay idhaahdeen maa aslamnaahu har umaynaan islaamin ilaa firaaran min annaar inaynu naar ka baxsano ayuun baynu u islaamnay meeshan waxaynu nima nebiga u raacnay naar baynu ka cararayn ya ninkana naar gala buuli dee macaqlibaa inaynu galaa waar bal arrinka inaga miisaama wahama bidalika bacduhum qaarkoodna waaba hamiyeen oo waxay idhaahdeen war naartanaaba malaha janno lagu gaarayaaye kol haddii aynu amar fulinayno nin asxaabiyaho ina amrayo nebigu inoogu dhiibay ya arbaynu galaa qaarkood baaba isku dayo qaar baa dib usoo qabtay war kasoo jooga gelin fa manacahum cabdullaahi cabdullaahi baa ka joojiyey waaba la iskaga jooga ninkii markii hore amray bay waar jooga jooga wuu yar macaaneeyo wuxuu qaala wuxuui kuntu maasixan hadda waan idinla kaftamayey nimankiina dhan halka arrinkuu ka gaadhay waan idinla kaftamayey falamaa dakaruu dalika lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam kolkii nebiga u yimaadeen ay arrintii u ay yidhaahdeen arrintaasana dhex martay nebigu qaaciide caamahoo madaxda lagula socdaa buu dhiibay qaala wuxuu uhi laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laa aacata aqbalid iyo arinkeen ma jiro limakhluuqin qof makhluuq ah oo ilaahay abuuray lagama tala qaadanayo fii macsiyati lkhaaliqi iyadoo ilaahay la caasiyayo arinkaa haddii ilaahayba lagu caasiyayo suurtagal ma aha in laga aqbalo cid kale waalkii layidhi nin baa ku yidhina cabdulla xasan miyuu ahaa amarka amar baa ka horeeyey amar buu faray uu qaadan waayo markaasuu yihi war amar ilaahay baa ka horeeyey ka ilaahay baanu qaadanaynaa nada marka bukhaari baa ku wariyey kitaabu lmaghaazi baabu sariyati cabdillaahi bni xudaafata sahmi xadiidka cali bn abi aalib baa wariyey nebi waxa kusii jiray xadiidka inuu nebigu yihi wallaahi low dakhaluuha maa kharajuu minha ilaa yowmi alqiyaama hadday geli lahaayeen weligoodba kamay baxeen way iska naarnaan lahaayeen halkaa waxaynu ka faa'iideynay quwada qofka bani aadamka maskaxdiisa qeybta mufakirada ah inay shaqayso oo xayawaanka iyo bani aadamku wuxuu ku kala duwan yahay qofka marka la yidhaahdo waxaa qabo sax iyo khalad buu eegaa halka shayga xayawaanka la dirayaana ama ilmaha yara caruurtiina sax iyo khalad aanu kala eegin waalidka iyo sayga iyo madaxda qofkas iyo qofka qofkasoo la amrayaaba cidda amrayso waa inuu eega tolo wixiisu ma saxbaayo diintu ma ogoshahay mise ma ogola haddii laakiin ay tahay amar baa dhacay oo amar baan fulinayaa dee amarka amar baa ka horeeye kaa ka horeeye ilaahay baa la fulinayaa ku xisaabtan waa waajib milatari un hoodhanine ku xisaabtantaa waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa asxaabtu siday ugu dhaga fududaayeen maqalka qaarkoodba qaar kale ay maqlayaan ummaduna sideedaba kala dambeynta iyo ismaqalka iyo hogaaminta iyo midnimada kama soo hadhay quruxdeedu waa caynkaa ah. waxaa kaleynu ka faa'idaysanaynaa nebigu in duco iyo wardi uu qabtay un diinta aanu ku hirgelinin arinku uu awood ahaayo nebigu meel kastoo wax ka soo yeelaanba col kooban oo dhega nugul oo jabsan oo fardoolaya oo tighnikadoodii iyo fentorigoodaba wata intuu diro ayuu cadowgu markiiba firdhanayay oo nimankaa xabashidii boqortooyadoodii intay badda cas kasoo tallawray ayaa mashqac lagu dayay oo la tijaabinaya rasuulkii asxaabtiisii eriyada uu ka taliyo markii ay arkeen meesha rag feejigan inuu jiro ayaa laga firdhadoo laga yaacay haddii aanay diintu dad u hiiliyo iyo awood laga baqdo toona lahayn waxaa la arkayaa inaanay hore u soconaynin oo dadaalkii bani aadamka ayaa la doonayaa inuu kaalintiisa qaato wallahu aclam